bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وصaxbihi أجmaciin ama bacd qala اlimam raximah اllahu taعalى bab اlkhuruuji min اliimaani bاlmacaasi wuxuu baab yahay ka bixitaanka iimaanka laga baxayay macaasidana lagaga baxayay macaasidaasi marka waa waajib laga tegay ama shay xaaraam oo lagu dhacay labadu waa macsiyo tarku waajibin aw irtikaabu muxaramin shay ilaahay xaaraam yeelay oo lagu dhaco ama shay ilaahay waajib yeeloo laga tago macaasidu sidaas wey asal marka qiimo badan oo baxdigii masalatuliimaan ka dhimanaa ayuu sheekhu markaasi baabaystay fusuulkana wuu soo wadaa marka nusuusta ku timid in ruuxa muslimka ah laga anfiyo loo diido ama laga takoro iimaanka iyo sida iskugu khilaafeen ahlulqiblahu ka hadlahaya haddii diintu tidhaada hebel mu'min ma aha ama ruuxa waxaa sameeya mu'min ma aha ama falkaa ruuxa ku dhaqaaqa waa kufri arrimahaasuu hadda sheekhu baabaystay qaacidadii aynu soo hormarayna waxay ahayd shareecadu kuma hayno markii uun culimmadu dabagaleen ma aysan sheegin iimaan ruux laga anfiyo birtikaabi makruuhin aw tarki mustaxabin shay mustaxaba ka tegiddii iimaan lagaaga anfin maayo iimaan lagugu diidi maayo shay karaahaha ku dhiciddiina iimaan lagugu diidi maayo iimaan haddii laguu diido laba xaala mid unbaad samaysay ama shay waajibaad ka tagtay ama shay xaaraam ah ayaad ku dhacday markay sidaa tahayna shayga waajibkeed ka tagtay ama shayga xaaraamkeed ku dhacday laba rukni min arkaan اiimaan inuu noqdo iyo inuu noqdo waajib min waajibaat اliimaan marka waajibka tegiddii ama rukni iimaanku u ka tegiddii ama ku dhiciddii yani hadduu yahay min baab uu yahay aturuq ayaa iimaanka loo anfiyaa marka iimaan looma anfiyo ilaa liintifaa'i waajibin aw ruknin min arkaanihi taasi waa qaacidada culamada maaldhigeen sheekhulislaam ibnu teymiya raxmat ullaahi tacaala calayh iyo ibnu rajab alxambali ayagu waxay ku dareen baxdigaas baxdi dheeraad oo ah ruuxa islaam haddii laga anfiyo oo la yidhaahdo hebel muslim ma aha ay shareecadu tiraahdo taa macnaheedu waxaa weeye waa gaal muslim ma aha iimaankaa noqda nafyu bacdi aliimaan iyo nafyi aliimaanu kuliyatan laakiin islaamku asagu ma kala hadhay oo haddii la yidhahda maa man facala kada falaysa bimuslimin macnuhu waxaa weeye waa kaafir alislaamu laa yantafi ila biintifaa'i kullihi laakiin iimaanku waa anfoomaa biintifaa'i bacdihi aw kullihi tafsiilkaa waynu soo maray sheekhu marka isagu khulaaso wanaagsan buu bixiyo wuxuu kuu sheegi doonaa nusuusta timid ee ruuxa muslimka ama ahlulqiblaha wax ka anfinaysa qayb waxay ku timid calaa sabiili اlbaraa'a hebel nagama tirsano naga ma aha ama rasuulkii ilaahay baa beri ah qayb waxay ku timid hebel waxaasi waa kufri ruuxii sameeyana waa faqad kafar qayb marka waxay ku timid shirki in lagugu sheego iyo muxuu ahaayey wixii la halmaala hawlahaaso dhan marka sheekha ayaa faahfaahin doona wuxuuna yidhi imaamku slafku markay baabkan baabaysanhayaan waxay marka khilaafahayaan labada طaa'ifaba aطaa'ifa alwacdiya nimanka loo yaqaanay iyo aطaa'ifa alwaciidiya bimacnaa murji'adii iyo wixii la halmaala iyo waciidiyadii oo khawaariji muctasileba labada baab waa ku khilaafahayaan khawaarij meeshay ku aragto ninkii sidaa sameeya mu'min ma aha ama laa iimaana lahu ama beri'a ku aragto iyo kafara meeshay ku arkaan iyo bal casaa ama xaaraanbu ku dhacay hoostay kaa xariiqoo kaafir baatay ku leeyihiin waa waciidiyo khawaarij iyo marka ruuxu qaadan lahaa salafka ku khilaafeen ismigana waa ku khilaafeen khaalafuu asalaf asaalix fii hadi اlqadiya nafyu اliimaan waxay ku khilaafeen fi اlismi wاlxukmi mas'aladana masalaة اlasmaa wاlaxkaam baa la yidhaahdaa oo ninkii ku dhacay kabiiro ama macsiya ku dhacay cinda alkhawaariji waa kaafir xukunkiisii waa kaafir fi laakhiro naar buu ku waari waana la cadaabi adduunkana waa gaalo waa la dila bay leeyihiin magacuu qaadanayo muslim ma aha mu'minna ma aha faasiq ma ahe waa kaafir khaalafu salafa fi اlsmi wاlxukmi magaca adduunka aad leedahay waa kaafir aan mu'min ahayn muslimna ahayn oon faasiq ahayn oo ka daran oo gaal ah aakharana naar baad ku waari oo sida fircoon iyo habaan baa lagu cadaaba gaal baa tahay marka khaalafu salafa fi اlxukmi wa fi اlsmi magaca aad qaadan iyo xukumka aad qaadanba salafku way ku khilaafeen muctasilo salafka xukumka waa ku khilaafeen saraaxatan magacana way ku khilaafeen waxay dhaheen ruuxii kabiire ku dhacaya macsiya ku dhaca muslim ma aha mu'minna ma aha kaafirna ma aha ee waa maxay manzila bayna almansilatayn kaafir iyo muslim meel udhexaysaanu dejinaynaa oo waxaa la yidhahdaa faasiq faasiq buu qaadan adduunka muslim laysa bimuslimin walaa bikaafirin bal nunazilu mansilatan bayna almansilatayn oo marka waa faasiq waa idan xukumka adduunka uu qaadan iyo cafan magaciisu waa faasiq ama waa saaxib almansilatayn magaciisa waa kaa aakharo soo ma ah waa mukhallad fi naar sida gaalado koo naarta ku waare waa gaal khaalafu salaf ayaguna fi lismi wa fi lxukmi labaduba way ku khilaafeen nimanka marka waa nimankaan u naqaanay waciidiyu waa nimanka ku aafoobay ee ku fasaaday ilan salafku waxay sheegeen nin walba meel buu ku aafoobaa niman baa masalatu اlasmaa wasifaat ku aafoobay niman baa masalatu alqur'aan ku aafoobay niman baa masalatu اlqadar ku aafoobay niman baa masalatu اliimaan ku fashilmo oo ku kufay niman meelba ku dhaqaaqay nimankan nusuustii waciidka ahayd ayay si khaldan u fahmeen oo aqoontoodii gaabatay marka waciidiyo saasaa loo yidhahdaa ama hadday wacdiyo waciid isqabtaan waciidkay rajaxaan meeshay jamcin lahaayeen iyo waciidka rajaxahayaan saa darteed baa waciidiye loo yidhi waxaa ku yimid wacdiyo oo murja'ada ah ayaguna hadday wacdi goodi iyo yabooh isqabtaanna yaboohay iyagu hormarinay man qaala laa ilaaha illa allah dakhala aljanna meel walbaba qaban bay dhehen wax kalama shaqaynay wax walba samayso marka iyaguna waxaa la xoog badatay yaboohii iyo ballanqaadkii marka wacdiyaa la yidhaahdaa salafku waxay dhaheen wacdiga iyo waciidka waa in la kulmiyo oo la jamciyo sida loo jamcinhayo nusuus اlmri wالnahyi awaamirta iyo nawaahida nas baa imanaya wax xarimaya nas baa imanaya wax bannaynaya duruq loo jamciyaa jirta jamci iyo naskhi iyo mxuu ahaaye haddana mxuu ahaayey tarjiix iyo hawlahaad garanayseen marka waxay leeyihin salafku nusuus اlwaciid iyo nusuus اlwacdi waa in la jamciyo kama tujmac bayna nusuus الtaxliili wالtaxriim ayagu halkaasay mareen waxayna ku leeyihiin yaboh walbo yimaada wax walboo ilaahay ku ballanqado oo wanaag ah shardi buu leeyahay man qaala laa ilaaha illa dakhala janna la man sala albardayni dakhala janna la labada qabqabow ninka tukada jannuu geli hadaa wacdun wey laakiin bishari waa inaad ka badbaado waciid haddaad labada muxuu ahaayey bardaynka tukanaysay laa ilaaha illa allahna tidhi xagganna aad muslimiin xaqdarro ku layso ood xoolo islaam xaqdarra ku qaadato ood zaani tahay saariq tahay oo muxuu ahaaye khamrigi cab maxaa kugu qumay waciid baa kugu qumay likulli wacdin wuxuu wacdi kasta wuxuu hirgalaa oo soconhayaa weeye cinda intifaa'i alwaciid waciid waciidkuna asna waxaa shardi ah in wacdi meesha ka baxo haddii la ninkii waxaa sameeya naar buu gelahayaa hadaa wacdi weeye laakiin waxaan leeyaha waa biintifaa'i alwacdi haddii aad xasanaad badan iyo shafaaco iyo khayr badan la timidoo wixii aad ku naargela la miisaamo uu wacdigu xoog bato badbaaday marka kullu wacdin waa muqayadun biintifaa'i alwaciid wacdiguna waa muqayadun waciidkuna waa muqayadun biintifaa'i alwacdi asalkaas iyagu ka duulan bimacnaa waa jamciga guud bay ka duulahayaan waa si guud sheekhu tiibuu hadda gelahayaa murji'ana markaa waanu ku khilaafnay ama salafku way ku khilaafeen fii masalati اlxukmi wاlismi murji'a waxay leeyihiin ruuxii saaxibu kabiiraha ahaa ee macsiyada ku dhacay ama waajibka ka tegay ama xaaraanta ku dhacay waa mu'min kaamilu اliimaan ah salafku waxay leeyiin waa faasiq ama waa mu'min naaqis اliimaan ah idan aakharo <clears throat> waa mucaradun lilwaciid magaca lagu kala tagay waa muminuun kaamiluliimaani ka iimaani jibriil warkaasi waa marka waa lagu kala dhaqaaqay magacii baa lagu kala dhaqaaqay laakiin murji'at اlfuqahaa in ruuxa uu yahay mucaarad liwaciid oo uu muto in la cadaabo oo uu faasiq yahay oo uu madmuum yahay waa ogolyihiin laakiin xag kale waxay ka leeyihiin waa mumin kaamiluliimaan ah marka magaca iyo awsaafta u qaadan way ku diideen salafka xukumka laakiin aakhiro ku waafaqsan yihiin xukunka aakhiro ay ku waafaqsan yihiin in ruux ahlutawxiida uusan naar ku waaraynin qayb ahlutawxiidna ay naarta galahayaan bimacaasihi qayb ku mutay naarta inay ku galaan dembigoodana ilaahay uu badbaadin oo ama bishafaacati shaaficiin aw bifadlin wa cafi min allah ay ku badbaadin way aaminsan yihiin salafku siday qabaan bay masaladan ka qabaan fi lxukmi اlukhrawi xukumka aakhiro waxaa lagu kala tegay laakiin laba masalo waxay sugeen kamaalu liimaan bay u sugeen lisaaxibi اlkabiirati اlfaasiq sidoo kale taariku اlacmaali kuliyata min duuni maanicina waa muslim bay leeyihiin faasiqa mucaadun lilwaciid labadaa asal baa u daran oo lagu kala tegay mas'aladan marka nusuusta ku timid waciidka ah qaabka loo tawjiihin lahaa iyo waxay salafku ka qabeen iyo siduu sheekhu asagu u arko ayuu hadda ka hadli doonaa <clears throat> marka aynu hadalka dareerinno qaala abu cubayd wuxuu yhi raxmat ullaahi tacaala calayh ama hada اladii fiihi dikru الdunuubi wاljaraa'imi ama hada اladii axaadiia iyo naska ujeedaa alladii kaasoo fiihi uu ku jiro dikru dunuubi dunuubta sheegiddeeda iyo wاljaraa'imi jamcu jariima waa isla dunuubta iyo jariimooyinka faina alaahaara axaadiita abu cubayd wuxuu ka mid yahay miman yudliqu اlaahaara cala اlakhbaari اlmarfuuca buu ku jira kulu maa uhira can الnabiy aw can الصaxaabati wuxuu u yaqaanaa aahaar waana dhaqankii maaaribada idan haddii aad tiradan ruuxii muslimka ahaa ee macsiya ku dhacay kaafir ma aha inuuba bannaysta mooyee macaasida ku dhiciddeeda iyo waajibaadka ka tegiddeedana iimaankii baa isku dhaawacahaya oo waa isdhimahaya axaadiian badan ee ku timid nafyuliimaan maxaad ka leedihiin la yidhaahdo su-aashaasu hadda baabka u baabayskana jawaabahaya ama hada aladii fiihi dikru اdunuubi wاljaraa'im faina alaahaara axaadiiu jaaءad waxay timid biاtakhliidi adkayn iyo dhuujin bay ku timid calaa arbacati anwaaci dhowr qaab ay wax u dhuujiso dunuubta iyo macaasida markay ka digayso dhowr qaab bay nusuustu u timid oo markaasi afar buu sheekhu kusoo ururiyey fanaani minha laba ka mid ah fiiha nafyu اliimaani iimaankaoo layska takooro ama lagu diidaa ku jira iyo wاlbaraa'ati in laga bari noqdo min annabiyi suubanaha aad ka takooran tahay wاlaakharaani labada qaabee kalena fiiha waxaa ku jira tasmiyaة اlkufri wa dikru الshirki gaalnimo in la sheego shirkina lagugu tilmaamo wa kullu nawcin nooc walba oo min hadihi اlarbacati afartan ka mida tajmacu waxay ururinaysaa axaadiia axaadiiث dawaati ciddatin tira u saaxiib ah wuxuu idhi qaybtoora nafyuliimaanka ah nusuus baa gudogeli kitaaban wa sunnatan ba hoos imanaysa qaybta baraa'ada laftirkeedu waxay hoosgaleen nusuus tasmiyat اlkufri washirki oo laba nooca nusuus yani axaadiidkii iyo waciidkii nafyuliimaan ama ku caddaa ama xambaarsanaa ayuu afartaa jiha u qaybiyey waa ijtihaad Eh, labi cubayd jamaaca min ahli cilmina ay ku waafaqsan yihiin niman baa ka badya nimanna way isku celceliyaanoo shirkiga kufriga isku mid bay ka dhigaan waxba lama kala qaado isku baab bay leeyihiin in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa culimadu waxay ku ijmaaceen shirkiga la sheegayo inuu kufrina yahay xukumkan shirkigu uu qaadanayo kufrigu wuu qaadanayaa bilijmaac muranna ma laha oo macnaheedu maaha ilaahay shirkiga ma dhaafa gebi ahaanba ilaa bitowba laakiin dunuubta kale ilaahay waa dhaafaa biduuni towbatin ayib kufriga marka halkaan ma gelahay kufri wuxuu ku jiraa shirkigu raacsan yahay wuxuu ku jiraa kufrigu maa laa yukfaru ilaa bitawba ilaa bitawba daba marka saa iskugu qabta maadaama isku xugum yihiin oy un macno yar ku kala duwan yihiin baa jira sheekh wuxuu uhi famin annawci اladii fiihi nafyu اliimaani axaadiista nafyuliimaanka uu ku yimid noocaasi axaadiista hoos tagay waxaa ka mid a xadiiu nabi famin anawc aladi nooci waxaa ka mid a alladii noocaasoo fiihi nafyuliimaani iimaankoo lagaa takro lagu diido uu ku jiro xadiiu nabiy laa yazni alrajulu xiina yazni wahuwa mu'minun walaa yasriqu xiina yasriqu wahuwa mu'min ninka zinaysanaya ma zinaysto isagoo mu'min ah wax ma xado xilligu waxadaya isagoo mu'min ah idan hadda waxaa laga anfiyey iimaan baa laga anfiyo lagu diiday wa qowluhu baa ka mid a ah, xadiikan ba ilaah tahde waa fi saxiixayn ibn abi ku soo marray wa qowluhu baa ka mid ah maa huwa bimu'minin ruuxu mu'min ma huwa bimuminin mumin ma aha manduul laa ya'man uusan ka aamin noqonayn jaaruhu dariskiisu hawaa'ilahu dhibaatooyinkiisa jamcu haa'ila yaa la yidhahda hawaaishuna marka waa muxuu ahaay horortadaada iyo xadgudubkaada iyo dhibkaada iyo wax ugeysigaada haa'ilada la yidhaahdaa almahaalik xadiiu anas buuna ku yimaadaa xadiidkan waxaana soo saaray ibn nasr almarwasi fi tacdiimi qadri الsalaa ibn abi shayba fi اlmusanaf wafi اliimaan cafan fi اlmusanaf wabu yacla fi اlmusnad xaakim axmed ibn abi dunya fi kitaab الsamt waa xadii aiixa bishawaahidihi xadiid saxiixa bishawaahidihi weeye kan maxaa la yidhi maa huwa bimuminin ninkaa asaga ah mumin ma aha waa ninkee waa ninkan dariskiisu ka nabadgelin dhibkiisa iyo shartiisa iyo hortadiisa wa qowluhu baa la mid ah oo ku yimid nafyu liimaan aliimaanu iimaanku qayada asagaa dabray alfatka khayaanada iyo dhagarta laa yaftiku muminun ruux muminah ruux ma khayaamo bimacnaa ballan cahdi iyo nabadgel ogama baxo fatkigu cinda ahli اlcilmi wa alqatlu bacda الta'miini wاlأmaan ruuxaad nabadgelisay oo cahdi idiin dhexeeyey oo disho ima takhaafanna min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaab a laisku ogaa marka laakiin ballan iyo cahdi baad lahaydeen aayar baad gaadda ruuxii markaasaad ballankii burisay bilqatli wاlqadri alqatlu adran waxaad u taqaaneen baa fatka la yidhahdaa fatkugu waa alqatlu adran ayb aliimaanu iimaanku qayada bacdu ahli cilm waxay akhriyeen qayd اlfatki bimunjaridin qayd اlawaabidi haykeli oo kale bay mariyeenoo waxay dhaheen qayd اlfatka aan dhahno laakiin sidaa loo badan yahay aliimaanu qayada alfatka wey aliimaanu qayada wuxuu dabray ay manaca wuxuu alfatka laa yaftiku muminun xadiidku asaguna uruq badan buu ku yimaadaa min xadiii wuxuu ka yimid mucaawiya bn abi sufyaan wa min xadiidi zubayr bn اlcawaam alasadi buu ka yimaadaa wa min xadiidi abi hurayra wa min xadiidi cuثmaan bni cafaan wa min xadiidi camr ibn alxamiq jamaaca min asxaaba tomariya ku dhow buu xadiidku ka yimaadaa sanad walbo asaaniidda xadiidka ka midana oo dacfi baa ku jira mid munjabir ah oo ka mahaya iyo midaan ka mayninba waa leeyihiin marka la gebagabeeyo waa xadii صaxiixa bishawaahidihi xadiid صaxiixa weeye bishawaahidihi faniga carabiyadana wuxuu keenayaa ama usuulkuba in jumlada hore la hormariyo jumlada hore in la hormariyo laa yaftiku muminun lianna jumlada hore waa ka tacliil cillayn weeye laa yaftiku muminun ruux mumin ah ammaan ma buriyo ama ruux aaminay ma dilo limaada lianna aliimaana qayada alfatka iimaankaa xidhay oo diiday alqatlu qadran alqatlu qadaran sidaa darteed alimaam sharafudiin aiibi kitaabkiisa alkaashif can xaqaa'iq sunan wuxuu yidhi hawshaani waxaa weeyaan min xay marka la fiiriyo jumladan hore waa tacliiliyo jumladan dambena laa yaftiku mu'minun waa macluul macluulkuna waa inuu asagu horeeyo ciladuna dib la geeyo laakiin waxaa loo hormariyey buu idhi lirutbat اliimaani wa sharafihi in carabka lagu dhanaansada la doonayo la qiimaynayo oo min xayu xagga icraabka iyo tartiibka ajruumiga gadaal in la geeya mudnaabaa jira laakiin loo soo hormarin linafaasatihi qiimahiisa iyo qaayisa loo soo hormarinaya inamaa qudimat اlcillatu lirutbatiha wa bayaan lisharaف اliimaan hada man aad qiimo badan wey macno aad qiimo badan wey waxay ka dhigan tahay nabigu inuu yidhi laa yaftiku mu'minun ruuxu mu'min ah ruux kaloo aaminay ma dilo nabi allo maxaa u diidahaya aliimaanu qayada alfatka aliimaanu qayada alfatka xadiidkana waa risaalo khaas ah baan asaga ka alifay boqol beej meelahaas ah wadaad soomaaliyeed baan hadda ka ku dagaalanay oo aan waagi dambe ninkaas haddii warkiisa la bixin waayo meel ha la saaro ilaahu xamar iyo soomaliya o dhan baa ka haaday oo hargeysiya halkaas iyo mxuuah puntland u galay waagi dambana dubay iyo meelahaasaan ku ogaa isagoo sii cararaaya hadda dib uu iskaga soo noqdo soomaaliya iska joogaayo qolyihii yaraana farahay ka qaadeen baabaa la yidhi marka eh, muxuu sameeyey wadaadkaas aadna waa laigu eedeeyey eedahaygu ma yaro laakiin wax yar baan ka ictiraafsana eh, wadaadkaasi waagii axmaaradu wadanka soomaaliya kusoo duushay xamar ay la baabiinhayey ee ummaddii reer koonfureed la gumaadahayey ee masaajidda la duminhayey ee kutubtii masaaxifta rabbigay saxaradii kaadida iskaga tirtirahayey ya qolyihii ictisaam waxay damceen in si xoog ah ayagun idan qaadanay ay qadiyada soomaaliya soo dhex galaan haw ay waa hora dhigeen oo ay ka bari noqdeen ay dib ugu soo noqdaan marka inay iyagu hawsha soo galaan bay hda qabaailka hawiye iyo dadkii muslimiintaah ee deganaa ee xamar bay kiciyeen alaab bay sii daayeen muxaadaraad bay qabteen wadaadda kenya ka tegey baa ku biiray baashu waa isla bulaantay wuxuu soo istaagay nimankan axmaarada waddanka jooga ee ummadda baabi'inay bmka qaybinaya hoobiyaha lama gaadi karabu lama gaadi karo marka lala dagaalamayo war axmaaru may aragtaa iska kay dhici markaan baad isgelaysaanbu in lala daba wareego oo ikhtiyaal iyo muxuu ahaayey xarbulcisaabaad iyo howlaha waa mamnuuc wuxuu idhi fatxu waxaa w alikhtiyaal aliimaanu qayada alfatka wاlfatku alikhtiyaal falaa yajuuز ikhtiyaalu mxu alxabasha wnasaara asalibiin alxaaqidiin ma bannaana buuli oo macno waa maxay hawshu haddaad tiraad axmaaru iska kii celi bimacnaa wadaaddahan yarkay dhaqaaqay hala dhammeeyo wey nin dambo taagan yaan la arkin hawshuna nabad ha idiin noqoto agaa ceebta ka dhacday waad garanaysaan bay ila tahay wadaadihii ictisaamka iyo jadiidiyadii shayaaiin way kuwa itisaamkaaba dhamaan u malayn xagga masalada marka la marayo jihaadka ictisaamkaa dhaamaa shayaaiin weeye acdaa ljihaad way kuwa maalin la weyda hadda waa masaajidka alamiin yaa wadaadna tujinhayabaa qonuuday allahuma اnsur اlmujaahidiina fi اlcaalami buu yidhi asuu maxaa ka galay salaadii bu ka baxay wuu goostay salaadii yani nimankaasi meeshay marahayaan kufriyaad kalaan kuwan ku haysanaa ictisaamka laakiin jadiidiyo acdaa اljihaad wey hawsha waa inaad ogaataan muslimiintu tabartooda waa gooni iyo taagtoodu laakiin mabaadidi diineed ummadda in laga tiro quluubteeda baa anugu ka dagaalamaya anugu ma jihada tabar jihaad uma hayo dayib idinkuna in inaydan soconin baan u malayn laakiin waxaa weeye waxaan ku nafbaxahayaa raadki inuusan baabi'in haddii ummadda raadka laga tirtiro oo caqaa'idkan la masaho wiilkaadaan rabaa hadhow ummadda inuu anfaco wadadana uu ku dhaqaaqo laakiin haddaad tirada waaba baail sidiisa wax jira ma ah waa diin la'aan ilmuhu muxuu ku caqliyaysan haadihi haadihi mushkila dagaalku halkaasuu ka dhacaaya wadaadka warkiisa aan usoo noqdee wadaadka waaga waxaan idhi warka hadduu joojin waayo ha lala niqaasho ha lala doodo hadduu joojin waayana madaxa laga toogto uu cararoy xamar iyo wuxuu hageysi halkaasuu galay fitnada noocaasa nimanka wada yay ma gaal bay u shaqaynhayaan mise islaam bay waxtarahayaan waan dabagalay hawsha ayadaa muslimiinta axad qabaa ikhtiyaal baa xaarana khawaarij baan soo helay masalada ayadaa bidcadu way isdoonataa ma ogtahay bidca jiddiyasay u socdo waxay u gashay khawaarij bay u gashay طaaئifa min alkhawaarij baa waxay qabaan ma bannaano ikhtiyaalku in si jihaarunoo kafool kafool u dagaalantaan mooyeene gaadiid iyo ee usduugid iyo kaayid iyo ma banaano murtadiin iyo galaba allah ka dhaga wax la kaayayay dheheen maqaalaat اlislaamiyiin baabulxasan alashcari warkaa ku qoray waagi dambe way socotay wadaad xanafi ah oo torbishti la yidhaahdo mishkaadka sharxay baa hadal yar soo guuriyey hadalkii baa abulxasan asindi asaguna xaashadiisa calamiis wax ka qoray intaas waad ku nafbaxay culummadii islaamka oo dhan ee xadiidka ka hadlay ee sharxay konton iyo sideed caalim oo mid walbaan soo guuriyay fi risaala mar baan nashan doona insha allahu tacaala yacni bidcadu markay ku gasho waxaan nin weyn wax moodin baad iska dul fadhiisan markaasaad ku ukuma dhali ood uq noqono maanta hore saa u wareegaysan oo dagaalami markaas haddana waxaad iska dhigihee nin xaq difaacayo balaayo ka dhacday oo madluum ah looga gardaran yahay haadihi albaliya alimaam albukhaari wuxuu baabaystay fii kitaab اljihaad baabulfatki biahli اlxarb hadhow markay dan leeyihiin bukhaari wuxuu yidhi bay ku dhihi oo ay kugu wareen naftay kugu keeni lama rabo ilaa maogtahay jihaadka bay la coloobeen wax walbo marka hawlaha wada lama doonahayo baabulfatki biahli xarb fii kitaab ijihaad wasirkaaba culumadu sharxoo dhan xanafiyo maalikiyo xanaabilo shaaficiyo akhri nafs alqadiya kutub tafaasi muxuu ahaay asunan ragga sharxoo dhan fiiri nafs alqadiya wey kutub luaad u noqo ariibka khaaabi ariib اxadii abu cubayd ibn aiir kulli waa maxay alfatku wa alqatlu bacda اlamaan alqatlu hadran yaa fatki la yidhaahdaa ikhtiyaalku waa alqatlu siriyatan fatku ikhtiyaal ma aha ikhtiyaalku waa xubin gooni ah wey ruuxaan ammaan lahayn oo si qarsoonaad u dishaa ikhtiyaarka la yidhaahdaa waana tay saxaabadu in badan sameeyeen fadki u waa maxay ruux ammaan leh oo ammaan idiin dhexeeyo ood nabadgelisa oo cahdi iyo ballan leedihiin adoon ballanka u sheegin inaad burisay ood hoosta ka warjafta wey yani waa dhaqan xun dhaqan islaamna shuqulkuma laha waa nabigu ka digay in badan ka cararay xataa hiriqle markuu abu sufyaan uu weydiiyey uu yidhi ballamaha ma ka baxaa maxamed hadda kahorba ballan maana wadagel hada laakiin cahdi baan ku wada jiraa maana naqaana buu ka samayn doono hiriqle muxuu yihi wakadalika alambiyaau laa taqdir wakadalika arusulu laa taqdir ambiyadii rusushu dhaqan waa sifa daatiya xamiida maxmuuda lilambiya annaha laa taqdir bal nabigu wuxuu diiday inuu baaqo oo ama u ijabiyo diiday ninkii uu yidhi nabigu doonay in la dilo saxaabaduna ay u dhaqaaqi waayeen cabdullahi bn abi sar oad garanaysaan bay la tahay cumaan walaalkii xagga nuugmada markii loo keenay cumaan baa nebi allow baayic cabdullah nabigu gacantu iska ceshaday nabi allow beecada ka qaada carab oo dhan waa islaameen dadkao dhan waa is soo dhiibeenee wiilka saddex goor buu soo nabigu waa diiday markaasaad afraad buu nabigu gacanta u taagay oo islaamka ka aqbalay markay cumaan iyo walaalkiis raaceen yuu nabigu saxaabada isku soo majiiray wuxuu hi amaa kaana fiikum rajulu rashiid nin caqli leh wax garta maxaa laydinka waaye markaad aragtay inaan ninkan diidanahay islaamnimadiisii iyo hawshan hadda uu la soo booday isagoo dhibkan ogaa diinka iyo ummadda iyo ambiyada iyo kutubtaba u geystay nin waranka qaatiyey maxaa loo waaye nabi allow hadda waan kaa cabsanay maaad noogu maxaad noogu iljibin weyday dheheen in yaroo baaqida maxaanu kaaga heli weyne nabi wuxuu laysa linabiyin an wa fii riwaaya laysa linabiyin khaa'inat اlacyun nabi looma ogolo af iyo uur iskhilaafsan il hawlaha hawlo ambiya ma aha ambiyadu waxaa la doonahaya warkooda inuu yahay mustaqiim mustaqiim xadiidka marka ayaan lagu aafoobin iska ilaaliya xadiidkan gebagebe waa maxay ninkii ruux muslim ah ama nin kaloo ammaan leh dila muxuu ka anfiyey iimaankii laa yaftiku mu'minun mafhuumu lmukhaalafa waxaa weeye ninka aan iimaan lahayn ayaa ruuxa cahdiga ee ballanka leh dila wa qowluhu baa ka mida laa yubqid اlansaara axadu yuminu biاllaahi warasuulih xadiid culus weeye asaguna xadiid saxiixa weeyaan muslim baa soo saaray min xadiid abi saciid wa min xadiid abi hurayra intuba laa yubqid اlansaara ansaar ma necbaado oo mxuu ma naco axadun axad yuminu biاllaahi warasuulih shaekhu اlislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala fi kitaab اliimaan naqli dhowr sadaroo aad u qiimo badan buu ku leeyahay kutubta xadiidka sharaxday ashaacira leeyihiin oo dhan baan firfiiriye macna iga daadago fiican waan ka waaye ama shaykhulislaam fahuwa shaykhulislaami xaqan wuxuu yidhi xadiidku macnihiisu waxaa weeye u fiirsada wanaaggiisa xadiidku wuxuu ka hadlahayaa buu idhi ilaahay rasuulkiisa ruux jecel ansaar waxay nebi maxamed iyo diinka u gashayna yaqaano og laabuda an yuxiba alansaar ilaahay rasuulkiisi ma jeceshahay haa qalbigaada ma ku wen yihiin haa ansaar ma taqaanaa waxay diinka u gashay iyo suubanaha iyo ummaddii muhaajiriina islaam haa ka warranhay ansaar niman xun weeye kaafir weeye buu leeyahy sheekhu ninkaasoo kale kayf kayfa aad u hee aad xubi ilaahay iyo u sheeganaysaa iyo xub arasuul iyo xub اdiin diinka ninkuu u nusayna nabigana madaxa saaray gaalana samriyeyna aad u nacaysaa waxay dhn waa maxay waa ansaar nacdo waxbaan hadda inaa ta'wiilina ansaar nacdo weeye ee u nacdo bisababi maa min nusrat اddiin laakiin si kale hadda iskugu dhacdaan ood ansaarsaa u nacdo waa un macsiyay dhaheen iyo kale laakiin markaad gacantii iyo gurmadkii iyo garab istaagga diinta iyo taakuleed u geystaan aad dhibsato laa takuunu ilaa munaafiqan kaafiran mulxidan bay leeyihiin si kastaba noqotee xadiidka muxuu isna la yimid iimaanka wuxuu ka anfiyey ninka neceb ansaar laa yubqid اlansaar axadu yuminu biاllaahi wاlyowm اlaakhiri ilaahay cafwan yuminu biاllahi warasuuli ilaahay rasuulkiisa axad rumeeye ansaar ma naco ayib saa darteed baa calaamaة اliimaani xub اlansaar wa calaamaة الnifaaqi bغd اlansaarna waa yimid xadiidka waad garanaysaan bay la tahay wa minhu waxaa ka mid a nafyu اliimaanka qowluhu calayhi الsalaaة wasalaam wاladii nafsii biyadi laa tu'minu ilaahay rumayn maysaan xataa taxaabu ilaad jeclaataan ilaa ad isjeclaataanna ilaahay ma rumaynaysaan xadidku asna fi saxiix buu ku jira fi saxiix muslim iyo hayrkiiba waa ku yimaada wakadalika waxaa la mid a qowl abubakr asidiq radi allahu tacaala canhu iyaakum walkadiba beenta iska ilaaliya fainahu kadibku yujaanibu wuxuu ka soo horjeedaa ama ka fog yahay ama uu la dhinactamaa aliimaana iimaanka iimaanku ka dhinac yahay wy iimaanku ka dhan yahay waxa u taqaanaan wey iyaakum alkadiba fainahu ay alkadib yujaanibu aliimaan iimaanku ka fogaadaa oo min aljunub ah ama yujaanib oo bimacnaa baablmudaada ah iyo mushaaqa iyo muxaado oo ah oo marka uula dhactamaa ama waa ka dhan yahay aad tirada iimaanka ka dhan buu yahay yani waa anfiyaa didkii weeye waa inaga soo hormarinay iimaanku laba asal buu ku taagan yahay sidqi iyo iyo ammaano iimaankuna waa mushtaqu min almni sida raajixa ah haddaad kadib iyo been ku dhaqanto waxaad u laabatay caamilkii iyo sababkii iyo sifadii ahayd asidqu baa dhaawac gaadhahaya haddaad khayaano iyo rishi ku dhaqantana ammaanadii iyo amnigii baa dhaawac gaadhaya saa darteed ba alkhiyaana laa iimaan liman laa ammaanata lahu loo yidhi ayib lianna alkhayaanata waadidu اlamaana ayib kadibkuna saasaa loo yidhi yunaafi aw yujaanibu atasdiiq aarkani axmed baa soo saaray msd bisanadin صaxiix waqad ruwiya marfuucan can الnabi sal slam midka marfuuca ضacfi baa ku jira wa minhu waxaa ka mid a ah qowlu cumar radi allahu tacaala canhu laa iimaana iimaan ooma sugnaan liman dulki laa ammaanata lahu aan ammaano lahayn oo nin wax lagu aamini kara aan ahayn isaguna markaasi lam caqif calayhi mawquufa min qowli cumar aarku asagoo mawquufa oo min qowli cumara ma eelin asagoo marfuuca ayuu jiraa min jamaacati min asaxaaba xadiiku asagoo marfuuca ya jamaaca min asaxaaba ay wariyaan marka sheekh waxa dhici karta inu ujeedo waa qowl cumar radi allahu tacala canhu can الnabiy can الnabiy inuu ujeedaa dhici karta kaa laftirkiisu hore wakadalika qowl abi bakr sidiq inuu wejiga marfuuca u jeedo ayaa dhici karta ilan asna duruq marfuucu leeyahay wa qowlu sacad ba asna lamida kulu اlkhilaali dabeecooyinka dhammaantood yubacu waa lagu aabacaa oo waa lagu khalqaa calayha dusheeda almumin ruuxa muminka ila alkhiyaanata wاlkadib beenta iyo dhagarta mooyeen khayaanada iyo been iyo beenta mooyeen yacni dabeeco walba ruuxa muslimka waa laga fishaa waana wax macquulo bani aadam bale waa laga fahaya inuu ruux waxado inuu zinaysto inuu fulayoobo ayib iyo muxuu ahaaye inuu xoogo bakhaylnimo yar ay gasho bukliga asagoo dhammaystiran iimaanku anfinhayaaye yani abeeciyinka noocaasi akhlaaqda ee madmuumada ah ruuxa bini aadamka ah wax lagu daabaco ama laga fisha weeye lanno dulmi iyo jahli baa bini aadamka asalu ah laakiin alkhiyaana walkadib waxay u laabanhayaan iimaankiisi weeye kadibna yunaafi tasdiiq khiyaanada tunaafi aliimaan aarkun waa aar saxiixa wey waqad ruwiya marfuucan waxaa soo saara ibn abi shayba iyo kayrkiiba way wariyaan wa qowl ibni cumara ibni cumar qowlkiisaa ka mid ah wuu yidhi laa yablugu axadun axad ma gaadho xaqiiqata aliimaani iimaanka dhabtiisa ma gaadho xataa yadaca ilaa uu ka tago almiraa'a doodda iyo muranka qajacacda wain kaana muxiqan garba ha lahaadee nin gar noqdo muranku waa dhib badan yahay raggana waa kala dilaa ulfadii cilaaqadii ayuu baabi'iyaa maxabadii iyo isjacaylkii wuddigiibuu ku tuntaa waa wax dumiyo wey markaad aragto xataa inuu mada sii madax taagayo is adkayna faraha baa ka qaad so sidaa ma way dhici kartaa iskale laakiin ilama qumaro may markuu muran qaja iska badaaba xilli kale iska sug haddii kale waad sii kala fogaanaysaan weliba soomaalidu haddaad murantaan murankooda wuxuu isu bedelayaa masalaة اlwalaa wاlbaraa bukdi iyo xubi iyo baashu bedelaysaa salaantii buu goosan buu kula dagaalami war maxaa jira masala isku qabanay fiqi eh aragtidaad aragti ka bedelan baan qaatay dagaalku muxuu ahaa yani meel xun bay ka gaadhaysaa kuma ficlo soomaalida muranka iyo isku dhaca ayib haddaad isku dhacdaan waxaa weeye ama xoogo isku qabata waad kala tegaysaa marka ku talagal wain kaana haba ahado muxiqan mid gar leh ama xaqa sheegaya wayadac uu ka tago xataa yadaca bay ka dhigan tahay wayadaca almusaaxata uu ka tago kaftanka fi lkadibi fi اlkadib in been lagu kaftamo dad waxaa jira moogtahay waan kaftamahayey waan xifaaltamahayey ximaar bayga ahayd gacal cun been ha ku kaftamin adoo u kasay oo ulakacna ha u sheegin kaftanna ha u sheegin somaalidu marku way ogyihiin kaftanku xataa inuu yahay dhabta lamid ah, dhan waayeel warkiisa kaftan buu ku dhammaystaa ninka waayeelkaan rabeen in wax lagu qoro qodobo lagu qabto hadhow geed iyo gobol lagu geeyo uu kaftamahayaa hadhow markaad qabato hebel baa caayay ii xadgudbay jaafi aad tirada waa kula kaftabahaye marka kaftankuna waa maxay iyagu waa fowqa alqaanuun kaftanka agtooda waa fowqa alqanuun laskuma qabsado laysma weydiiyo wax lagama soo qaado waad ogtahay marka waxay dhaheen marna kaftanku waa dhab la qaboojiyay dheheen kaftanku waa dhab la qabooji yacni waa dhab laakiin ruux wuxuu diidan yahay inuu dhabta si fiican dhaha kugu taago marka iyadoo kaftan uu kuu dhiibahayaa ayib aarka waxaa soo saarna bidunya fi kitaab samt sheekhu mhlib buu le shekh albani raxmat ullahi tacala alayh sheekh albani mhlin buu le aarku laakiin ibn abi dunya baa soo saara fi kitaabi الsamti bisanadin rijaalahu hiqaal ibn abi caasim baa wariya iyo hayrkiiba marfuucan oo daciifun jidda aarka ibn cumar hadduu mawquufka u jeedo sheekh abu cubaydna mawquufka ibn abi dunya baa soo saaray fi kitaabi الsamti bisanadin rijaalhu hiqaat hadduu marfuuca u jeedo min xadiid ibni cumarna ibn abi caasim baa soo saaray fi sunati waayraha iyo kayrkiiba midka marfuucan dacfi baa ku jira idan axaadiistaas iyo axaadiis kaloo fara badanba waxay ku yimaadeen nafyu اliimaani can bacdi ahli اlkabaa'ir wa min الnowc اladii fiihi اlbara'a nooca asaguna uu ku jiro in lagu takooro oo lagaa bari noqdo waxbaan ka booda qwl اbi sal ly sm man ashana falaysa mina man ashana ruuxina khaaima amana dhakara falaysa mina nagama tirsan xadiku fi صaii mslim waad garanaysaa min xadii abi hurayra wakadalika qowluhu calayhi baa la mida laysa mina annaga nagama tirsano oo naga mid ma aha man xamala asilaaxa calayna ninka hub noo qaadeenna weerara ee muslimiinta dagaal ku soo qaada isaguna fii eh, saxiix muslim buu ku jira isaguna waad garanaysaa wakadalika qowluhu laysa mina naga mid ma aha man lam yarxam sagiirana fii ashyaai maca ashyaa min hada alqabiil axaadiid fara badan oo baabkan ku timidna waa maxay waa albaraa way badan tahay axaadiidtaas bari'a rasuul اllahi miman xalaqa wasalaqa yaa ka mid ah haweeney naaixada laga bari noqdo marka baraadu way badan tahay yani haddii lwa naga mid ma aha idan asna waa waciid yimid oo tusahaya in nabigu kaa bari noqday ama lagu takooray oo islaamka muslimiinta lagaa takooray wa min الnowc اladii fiihi tasmiyaة اlkufri nooca uu ku jiro gaalnimo in lagugu sheegana ama ruuxii lagu magacaabana waxaa ka mid ah qowl الnabiyi salى الlaه alيه wasalam xiina muطiruu markii la roobeeyey faqaala nabig wuxuu hi atadruuna ma ogtihiin ma qaala rabukum sulxudaybiya qaswadeedii bay arrintu ahayd sidaad garanaysaan kama e, fi saxiixayn waad xusuustaan bay ila tahay atadruuna maa qaala rabbukum rabbigiin xalay wuxuu yidhi ma ogtihiin qaala rabbigay wuxuu yidhi asbaxa min cibaadii addoommahayga waxaa waa bariistay mu'minun wa kaafirun addoommihii roob baa xay dhacay jir baa dhacay markuu waagu baryo nabga salaadii subax tukaday ayuu nabiga saxaabada ku soo jeedsaday oo la hadlay dadku labay u qaybsameen nin rumeeyey iyo nin kufriyey faama aladii yaquulu mutirnaa binajmi kada wa kada ninkii yidhi asagu waxaana lagu roobsiiyey xidigii hebel ahaa afagaal baa kan la fadhiista iyo urur iyo dayax baa isu dhowaaday iyo wadaarmulugod baa foorarsaday iyo roobwadeen baa soo baxay iyo howlahaas muirnaa binajmi waa markay bau sabiya tahay ay bisababi najmi kada wa kada kaasi marka kaafirun bi anuu igu kufriyey mu'minun bilkowkabi xidigana rumaysan yahay wاladii midka yaquul odhanaya hada risq اllah ilahay irsaaqadii way roobku fandur ilaa aahaari raxmat illaahi wey kayfa yuxyi اlarda bacda mowtiha iyo waraxmatu ilaahay naxariisiisii weeye yidhaahda mu'minun bi anuu i rumey wa kaafirun bilkawaakib cafwan bilkowkabi xidigana waa ku kufriyey riwaayad badan bu xadiku leeyahy asbaxa min annaasi shaakirun wa kaafirun ma ancamtu calى cibaadii min nicmatin ila asbaxa fariiqu minhum biha kaafiriin yani waxaa weeyaan xadii badan baa riwaayad badan baa ku yimaada wa qowluhu calayhi الsalaaةu wasalaam baa asna la mid ah laa tarjicuu laa tasiruu weeye macnaha saxada ah alimaam muxuu ahaay abubakr cabdiraxmaan الsuyuuطi kitaabkiisa quut اlmuqtadi quut اlmuqtadi fii sharxi jaamic الtirmidi oo taxliil ah waa aragteen oo saddex majaladoo dhuudhuuban ah kitaabka dharnaa taxliilsha wax badan baa nacfiga ku jira nuquul waxaa ku jirta adan ka helaynin meel kale naqliga hadda u fiican xadiidkan laa tarjicu bacdi kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin markaas xubaariga iyo meelo badan rogto iyo kutubta qaadaa dhigay naqli aan si cad oogu jirin ayuu ka soo guuriyey can ibni اlmaalik wuxuu ihi waana luqa saxiixa oo la yaqaano laakiin akaru nuxaati wa ahli carabiya laa yacrifuunaha laakiin anaa waxaan ka helay buu ihi fii kitaabi kada wa kada rajaca waxay noqotaa bimacnaa saara haddada marka aad tirahdaa laa tarjicuu ay laa tasiiruu ha noqonina bacdii aniga gadaashay kufaaran gaalo yadribu bacdukum riqaaba bacd wax ta'wiilood u baahan tahay majru xadiku waa calaa daahiri nabiguna wuxuu ka digahayaa dadku inay gaaloobaan gadaashii oy diinka ka baxaan kadibna iscunaan sidii jaahiliyadda isu cuni jireen ayib laakiin tirada laa tarjicuu ha noqonina weeye aniga gadaashay ha gaaloobina oo maxaan ku gaaloobaynaa yadribu bacdukum riqaaba bacdi waxay kaa noqon darbiga aynagu isqaraacno oon isdillo ayaa waxaa weeye kufriga la sheegayba kufrigii haddana mubaalagaa la geli oo baa la yidhi isagoo haddana lasii dhuujiyey inaad aweysho ood kufri duuna kufrin ku aweysho way yar adkaan xoogo ood ku yar rafaadi laakiin markaa tasiiro aad tiraahdo waa maxay walaa takuunuu kaladiina oo kale un weeye yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum oo kale un weeye yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu yahuuda wanasaara awliya gaalnimin baa lagaaga kadibna aad ismarisaan dib iska dhigtaan ilaan gaalnimada waa iscunaysa isbaabinaya ayib macnahaas uu soo guuriyay imaamku waa fiican yahay nimanna waxay leeyiin ibnu maalig haba soo guuriyo naqligaas waana luqad sax ah laakiin weli ishkaalka waa qaa'im wadaadda odhanay wa qowluhu baa la mida man qaala lisaaxibihi e, kaafirun faqad baa'a waa la laabtay bihaa ay bilkelimati aw bilkufri aw bitakfiiri axaduhumaa midkood baa la laabtay intaba waa timid riwaaya xadiidku uu leeyahay wailaa kafara bitakfiirihi baa ku timi daad ruux muslimun gaalnimo mudaninoo astahil aad takfiiriso adaa ku gaaloobahaya ayb waa riwayada ibn xibbaan riwaayo kale fain kaana kama qaal wailaa faqad baa'a bilkufri asagaa gaalnimada xambaarsadoo la noqday riwaayo kale idaa qaala liakhiiya kaafir wajaba alkufru calaa axadihima gaalnimadu midkood bay ku laasimi ayb wa qowluhu calayhi salaau wasalaam xadiitaa sheekha ka hadli doonaa kadib markaa un bayn anaguna wixii aan ka tacliiqinayna tacliiqinaynaa xadiidkana waad garanaysaa dasna fi saxiixayn min xadiidi ibni cumar awshaa in la yaqaana ila tahay kii hadda ka horeeye laa tarjicuuna asaguna waa muttafaqun caley min xadiis jariir cabdillahi albajali iyo heyrkiiba wa qowluhu man ataa saaxiran ninka saaxir u taga ama sakaahinan wax sheege curaaf fasadaqahu rume bimaa yaquulu baktigu uu sheegaya ku rumeeya aw amase ataa xaa'idan haweenay dhiig qabta u taga oo u galmooda aw imra'atan ama haweenay kale u tagaba fii dubura xagga dambe uga tago xubinka taranka ka leexda faqad bari'a ninkaas wuxuu ka beri noqday mima unzila calaa muxamed nabi maxamed wixii diine lagu soo dejiyey buu beri ka yahay aw amase nabigu wuxuu hi kafara bima unzila calaa muxamed muxamed diinkii lagu soo dejiyey buu ku kufriyey akhrajahu ahlu sunan waaxmed ahlu sunan baa xadiidka soo saara iyo axmed iyo daarimi ibnuljaruud sanadkana inqiaac baa ku jira jamiic alasaniid xadiidku ku dul wareegaya inqiaac baa ku jira sidaa darteed xadiidkan alimaam albukhaari wuu daciifiyaa kama fi lcilal اkabiir limaam الtirmidi bukhaari baan weydiiyey buu i markaasuu xadiidkan yidhi bal halkan ariiq baan anu u aqaanaa ariiqana waa munqadic wadacafa alxadiia buu tirmidi bukhaari baa daciifiyey alimaam albazaarna wuu daciifiyey alimaam الnasa'i baa daciifiya abulcaliy الnaysaburi baa daciifiya bagawi muxyidiin baa daciifiya alimaam الdahabi ibnu sayid الnaas asadr اlmanaawi iyo mucaasiriintana sheekh muqbil raggaasi xadiidka way daciifiyeen sheekh albani iyo jamaaca min almucaasiriin iyo bacd almutaahiriin almutaqadimiinna way taxsiiliyaan bishawaahidi biuruqihi uruqda laakiin kulli waxaa ku jira barkeedna waa daciifun jiddan barkeedna inqiaac baa ku jira laakiin ragga hore mutaqadimiinta ah oo yidhi xadiidku waa صaxiixun mawquufan min qowli ibni mascuud صaxiixun mawquufan min qowl ibni mascuud laakiin nabi maxamed in loo tiriya ma sugna waaweyn oo duqaydee yidhee hore aniga waxay la tahay khilaafkoodu inuu adkaanhayo wa qowl cabdillahi bn mascuud baa la mid ah marfuucan wey xadiidka cabdulaahi isagoo marfuucu yimaada ama fi صaxiix waad garanaysaan bay tahay fi saxiix muslim sibaab lmumini ruuxa muminka caydiisu oo in lala caraatamo ama la jaa'ifeeyo fusuuqun diin la'aan weeye fisqi weeye wa qitaaluhu la dagaalankiisuna kufrun gaalnimo weeye wa bacduhum yarfacuhu barhkood way rafciyaan buui wa rafcuhu wasawaab rafcigaana xoog badan ayib ruuxa muslimka rafcigaana fi saxi muslim ku yimid garanaysaan ayib taas marka waxaan soo maray noocii nafyu اliimaan albara'a waxaa inoo dembeeyey tasmiyatu bilkufri hadda waxaa haray tasmiyatuhu bishirki wa min الnowci اladii fiihi dikru الshirki axaadiista waciidka iyaduna shirkiga sheegtay waxaa ka mida qowl الnabiy sal ly slam uu yidhi akhwafu ma akhaafu calىa ummatii waxa ummaddayda aan oga cabsanayn midkaan ugu cabsi badnahay waxaa weeye ashirk akhwafu ma akhaafu calىa ummati ashirku alasqar shirkiga yar weeye kaasaan uga cabsi badnahay qiila waxaa le ya rasuul allah wama shirku lasqar shirkiga yarnaam allo muxuu y qaala alriyaa istuska wey inaad istusto ha lagu arko weeyaan alriyaa ha lagaa sheego iyo ha lagu arkay kala tahay baasho isku mid ma aha riyaagu inta badanna waynu sheegnay waxaa weeye camal aad ilaahay dartii u qabatay ama aad u bilowday ayaa marka hore ikhlaas iyo sidqi baa kugu jiro waad gashay dhexda markaad maraysa waxaad aragtay wadaadku fiirinaya adoo tukanaya markaasa iskala bixisay oo si fiican u rukuucday oo qiraa'adii dheeraysay oo markaa muxuu ahaayey istoosisay oo dhaqaaqii yaraysay oo khushuucdii waa maxay saa waxaad u yeelaysaa hebel ha ku arko oo ha ku yidhaahdo e waa nin bala ka dhacdayoo salaadaya sida loo tukaday yaqaan wuxuu tukanayaa salaaddii nebi maxamed kamaa rawaaha asaxaaba yani howlahaas weeye qur-aanka adoo iska jacbursanhayo oo qur-aan raxan weyn akhrinhaya baad aragtay muxuu ahaayey wadaaddo ku ag fadhiyo howlahan ku fiican addaha iyo tajwiidkaiyo ku fiican markaasaad codkii qurxisay dayib markaa maxaan leenahay waxaa weeye xajkii salaadihii soonkii howlahaasoo dhan wey riyaa baa la yidhahdaa kaas istusid wey istus bay soomaalida u yaqaanaan amaa sumcada sumcadu ayadu way ka duwan tahay waa camal aad meel qorsoon ku qabatay oo wax ku ogna uusan jirin baa waxaad jeceshahay in la ogaado xalay baad maalan salaatuleil tukatay qur-aan badanna akhriday markaasaad odhanaysa xalay sagaal saac aydii aydii nairobi joogtoo dhanba afka inay isku keenaan way diideen maxaa ayda xale ku dhacay sagaal saac bimacnaa sagaal sac waan soo jeeda wey waan tukanhaya wey qur-aanka marka la dareerinhayo suuraة اlacraaf suurad ka adag ma jirta wey bmanaa xaafid baan ay la socdo wey waa sami badan tahay halkaasay ku gelaysaa maxaa jira way dhaqaaqi weyde xalay dhaqaaqi weyde ah, nin baa ku dhi warkaale koob shaacab soo maanta khamiis ma aha baad leedahay bimacnaa waa maxay anugu waxaan soomaa weeye khamiista iyo isniinta camalkaadii aad mukhliska ikhlaaska ku qabatay ee kuu qarsoonay waxaa rabtaae eh? in dadku ogaadaan lagugu xurmeeyo haadihi sumca sumca la yidhaahdaa salafkuna waxay jeclaan jireen xataa xaasaskooda inay ka qariyaan soonkooda iyo khayrkooda daa'ud bin abi hind quraacda islaantiisu ay u kariso iyo qadadaba afartan sanuu sadaqaysan jiray dukaan buu ku lahaa ee ciraaq aroorti marka arbaciina caaman weligii maalin ma afurin waa min ruwaati alxadiis waa taqaanaan bay la tahay tilmiid shacbi aroortii islaanta wuxuu dhihi quraacdeeda keen maxaa jira xaggan ku farsamayna keen markuu dukaanka dhexda marahayo yuu masaakiin uu yaqaanay buu siinayaa quraacdi ka rogtoo saxamaho maran isiiya buu leeyahy saxamihiisuu qaadanaya qolihii dukaanlayda ka warqabay waxay u haystaan inuu ka soo quraacday xaafaddiis haddii suuqi iyo meeshii aan qadayna la yidhaahdo cashaa laga diyaariyay anigu xaafadan ka cashayn wixna iska wato yidhaahdaa idan islaamtu cashaday kariso yaa afur u ah oo ku afuraa arbaciina caaman baan la ogayn quraacda iyo qadada meelu geeyo inuu somana aan war loo haynin maya waa sawmu dahar sawmu dahar weeye see lagu ogaaday markuu dhintay yani dadkii masaakiinta way barteen mogta waaba loo tartamaaba masaakiintii baa reer baa ku dhaqanoo biilba meeshuu oga furan yahay reerkii baa waayey odaygii un habeen maalin walba beerka iyo hilibka iyo alaabta diyaarsan keeni jiray markaasay yidhaahdeen odaygii awey waxaa layidhi ku ahaa ninkii dukaankan lahaa waxaa la waa dhintay markaasay warka sheegeen waxaa la yidhi ninkanoo afartan jir ah raashinku asagu u bilaabay quraciisii qadadiisii ayuu afartan ku gaahay inta kula egyahay cindaha baa la ogaaday in uu afartan sano soomi jiray afartan sano uu soomi jiray markiibaa dib loo baaday waxaa le ninkaasoo weli koo biyo cabi ama caano kaban ama suuqa wax ku taaban lama arag suuqoo dhan baa isxuuraamay hawshu way marka caddaatay bacda mowtihi ayaa la ogaaday xasan albasri wuxuu yidhi waxaan soo gaaray qowm xaaskooda iyagoo la jiifo barkinta kula jiifa khawf iyo muraaqabo ilaahay la ilmeeya oo ilmada duuga xaaskuna aysan dareemayn adaguna xoog haddaad dareenta iqfiqihii baad in si lagu ogaado lagaaga dambeeyo muxuu ahaay koobka shaha lagugu dhigo xerta aad u rigaysato oo lagaagaba dambeeyaba war camaasha waa la qarsadaa camaashu in la qariyo ilaahay loo saafigareeye wax badan ku tartaa inamaa yataqabal اllahu min almuttaqiin cabdullahi mubaarak nin wuxuu ahaa caalima faqiiha mujaahida muxadid ah haazi ah dahabi markuu warkiisa meeluu geeyo waay wuxuu ihi waa rajulun jumicat fiihi khisaalu اlkhayri kulluhaa bal ibnu mahdi wuxuu yidhi saxaabadu waxay kala hormareen saciid musayib iyo ibn اlmubaarak rutbat الsuxba faqad inay nebi maxamed la saaxiibeen bay ku dhaafeen yani ninkan nin la yaqaano buu ahaa hantiiluu ahaa waagii dambea niman culm waxay dhaheen cabdullaahi ow xadiidkii baan kaa yeedhsan lahayn waxbaan kaa baran lahayn had iyo goor safar iyo ganacsi baad ku jirtaa intanaa kugu filan ilaa qiyaami saace fadhiiso xadiidka noo yeedhi wuxuu hi lix ninoo culamo oon biilo haddaanan ka baqayni intay wax waayaan inay dowladda u baahdaan ganacsigoo dhanba waan xili lahaa buui gebigiisaba waxaan lehna waan sadaqaysan lahaa waxaan aan lehna waan sadaqayn lahaa buuhi xamaad ibnu salama iyo xamaad ibnu zayd iyo ibnu simaad rag lixa oo xufaadoo fuqaha ah ayuu diili jiray hahriyan nin walba saddex oo dirham buu siin jiray maxaad saa u yeeli baa layidhi siyaanatan lilcilmi buu nimankaa culmadu ka baqahayaabn inay u baahdaan haaulaai alawaakiit wاlmujrimiin caruurtooda biilkooda anaa meel saari bu ayaguna cilmiga ha faafiyeen waagi dambe inuu ya ninkii muslim wax iiga baahda aniga isu soo hor weydiinine waraaq ha iisoo qora ka socota min fulaan ku socota ibnulmubaarak waxaan kaa rabaa kun doolar baan kaa doonaya oo deg deg ah isla markaa meeshiisa ugu keeni haddaan heli kara haddii kale waan ballanqaadi maxaa jiraa layidhi waxaan diidanahayba ruuxa muslimka ah ee dullu su-aal wejigiisa ay ka muuqanaysa indhahay ku dhacahayaan ruuxa muslimka markuu wax ku weydiisanaya baahan yahay dulini baa ka muuqatay sheekhow saasay noqoto islaantii baa kaniga noqotay sanaxaalkum soo ma taqaanaan waa xanuun waa rafaad weeye iimaan ruuxu ku jira marku ka danqanaya marka wuxuu ma rabo an araa dulla الsu'aali fii wajhi akhii asagoo kariim ah oo xor ah oo gurigiisa jooga arjaha ku soo joogjoogsado wiil yarna u soo dhiibo meeshiisa uga imanaysaa waxaa ka mid ah acmaashiisu aad u qariyey nin reer ruuma waagii la dagaalamay rublan furanhayay iyo farisi waxaa dama xusuustee tarjamada sheekha ka akhriyey ayaa wuxuu ihi halmi mubaaris muslimiin buu ihi lay baxo nin muslima u baxay mubaaraso ninka muslimku dhigay nin kale u baxay wuu dhigay gaalo musiibu ah sagaal wadaad buu dhigo muslimiin ah mid gaal ah cabdulaahi mubaarag baa u baxay oo isqarinaya maskaraato ah markaasuu asaga dhigay koo iyo toban kaluu dhigay labiiyo toban gaal buu dhigay mubaaraso markaasay dhe muslimiinta in haada ilaa malakun kariim min asamaa maba la samray mogta haddii ciidanka rag ka dhaqaaqa intay baxaan la dhigo oo la dhigo waa samri wuxuu qurashyooon badri ku dhacay weeye cabdullaahi markuu arkay in la wareegeystay waan ka tegay markii sagaalin u dhigay baa nin tumaa u dhaqaaqa la waayey yaa u dhaqaaqima nin baa mowt raadsanhaya sagaal nin buu ninku dilay oon ku qaadanay daqiiqadee waa bahal soo taagane malakumowt soo taagan weeye maxaa lagu sameeyaa wax dhaqaaqa la waayey cabdullahi mubaarag baa ardaygiisoo garab taagnaa la hadlay wuxuu ihi ninkaanaa u bixiy haddaan soo badbaadiya haddaan dilaba ilaa aan dhinto ma sheegi kartid haddaad sheegtana aakharida ilkaan kuu taaganhay wuu baxay asagii buu dilay toban kaluu dilay mid labaad buu ku daray labiyo toban gaal buu dhigay markaasuu intuu wareegeystay oo bool isku kiciyo faraska kiciyey buu ciidanka soo dhexgalay ka degay meel buu iska soo istaagay la garan waa ninuu yahay dharkan iska bedelay muslimiintu ayagoo aaminsan ninkii maalinkaa baabi'iyey gaalada inuu ahaa malag iyo cabdullah malag dhintay laakiin ardaygii baa hawsha sheegay markuu cabdullahi dhinta sheegay wa kaana imaama iqatan jabala yani dadku saasay camalka u qarin jireen adugu waxaad doonaysaa dagaalkii labadeed gasha inaad lagu baarataba ood ku shaacabto ood ku sheekayso oo oo tiraa diintan kaadidaan uso cabay markaadaad uso cabteed ma annagaad lagu baaranaysaa yani baaba'eenna soomaalida ninkii wax yar qabta wixii hataa saas kaga ciyaari maanta sheekh cismaan sharaaf iga sheekeynayay hadda waxaa u magacaabi maaye ku soomaali oo qashimaha urururiya ayaa maali wuxuu igu yihi maalin la weyd hawshan o dhan waxaan u wadaa fii sabiilla baan ku qabanhayaa qashinka islii nin baryahan xaaqa samayna arag oo ciidan samaysto oo kambani dhan baa samaystay oo dhar u xidhay oo shaqeeya wuxuu idhi hawshan fii sabiilillaahi baan ku wadaa waxaan ku idhi fii sabiillahi kaama ahe eh, lacag baad sugaysaa eh, si dheeftii muxuu ahay bajad soo dhici doona miisaaniyad buu gaadahayaa fii sabiililahina ma ahata xataa hadduu fii sabiillahi wuu sheegahaya fii sabil unku wadaa wuu leeya waa inaad igu xurmayso weeye ood xaalka iga ogaato ood iga warqabto camalkiinna hala qariyo camalkiinna qarsada arriyaa marka waa dhib badan yahay haddaad camalkii intii yarayd waxbaba horaanba lama hayni intaba iskaga tumato waa musiibo xadiidku waa saxiix liayrihi shawaahid dhowrna waa leeyahay waxaa soo saara axmed iyo iyo bacda ahlisunanba way soo saaraan waana xadii sugan wa minhu waxaa ka mid a ah qowluhu calayhi salaatu wasalam adiyaratu wax baasaysigu shirkun gaalnimo weeye ama waa shirkiiyo alla u sharigeelid wamaa mina nagama tirsano axadun weeye baa kuu qadaran ilaa hadduu jiro asna xunbaa gala weeye riwaayo kaloo xadiidku uu leeyahay ayaa laga fahmay wamaa mina axadun ilaa waay tadayar bani aadan baad tahay waxbaad baasaysan adoo iska fiican oo nabad ah oo dad iyo dunyaba buuxabaad meel soo degi meeshii carruurtii baa kaaga dhammaan oo muxuu ahaay dukaankiiba waa kaa xumaan oo waxoo dhan baad badboodi waxaad dhi anoo khayr qaboon ladan umbaa meeshanba laygama horraynin dukaankiiba maalmo kuu kala socday umbaad aroor ka lihi nin baa ku salaami ama kaa soo horbay waxaad dhihi saaka tokafira iga soo horbaxayo e kam yasir waxay dhahaaba hal shay lagama gadanin balaayaan saaka islaantay baad leedahay yacni bini aadam baa tahay inaad wax baasaysato hee lagaa waayi maayo wamaa mina ilaa huwa yataayara wey bini aadamku waa sidaa waa kii saxaaba ku nabi allo ku dh annago dad iyo dunya buxnaan soo degna meeshan markaasaa xoolihina dhammaadeen dadka dad iyo dunyaba eber baan baxno waan leeanno nabi wuxuu i daruuha damiimatan kaba guuro iskaga taga waa meel caayane idinka hagtina waad dhibsateen iskaga carara slku waxay dhaheen maa nabigu inuu sugahayo taayur iyo tashaacum laakiin wixii adugu aad dhibsata haddii fadhi lagu yidhaahdo ha dhaqaaqin waxaad qaadaysaa marad nafsi ah strays baa kugu dhici waa isla hadli qur-aan baa marka dambe u baahan daawadu marka waa in lagu dhaafay iskaga tag lagu yidhaahdo haddii lagu yidhaahdo judaamlaha ka dhaqaaqa inuu ku gelmagelmayso salaan oo wax la cuno tataabo oo maalinka dambe boger kaa soo baxo tollaay o tollaay asagii weeye addihi hadda nin hargab qaba hadduu un kugu neefsado oo marka aad hargab habeenkaa qaado waxaad hebel baa igeliyey meel kale saari ma jirto shalay baa nabad baan qabay marku muxuu ii geli asaga laba dhaaf weligiiba waa saan cad oo ninuu ninkuu ku neefsado hargab inuu qaado waa lahobabaad leedahay yacnii sababkii iyo awooddii baad u tirinaysaa waxaan alla ka ahay walaakin hase yeeshee walaakin allaaha yudhibuhu tadayurka rabbi wuxuu ku tagsiiyaa iyo tashaaumka bitawakuli alla tala saara waxa wuu ku geli oo khaataro kugu imaan weeye nafsi ah way kugu soo dhici laakiin ilahay tala saaro xadiidka kalea fasiraya idaa tadayartum famdu wa calaa rabbikum tawakalu dad wax baasaysataan ilaahay tala saarto horey u socda waidaa xasadtum falaa tabquu haddaad wax xasadaanna ha xadgudbina xasadku waa wax kugu imanaya oo in lagaa fiicnaada ma jeclid oo lagaa quruxsanaado oo lagaa caqli badnaado oo lagaa cilmi badnaado oo in lagaa islaam quruxsanaado ma jecli howlahaasoo dhanba lagaa cod quruxsanaado xaskaa ku gelahaya laakiin waa maxay falaa tabwa ha xadgudbin xadgudubkana xaska wa inuu kaasoo ifbaxo intaas kaga waregeysto aduguna iscunoo calooshaada laakiin ha ku hadlin hebel muxuu yahay muxuu yaqaanaa shaluu soo rucleeyey salaad kusuux weeye qur-aanku hadda barbaranhaya anagu miyaadna taqaanaa waxaa waxaa kaa keenhaya ninkan alla ammaanay ninkan alla ammaanay hebel waa nin fiicanoo daacia shalay anaa ku soo dhawaayay meesha asagoo bac la ordahay aad leedahay muxuu kan iyahay yani waxaa ku dhibiba in ruuxka lagu sheega khayr ruuxka in khayr lagu sheego hada huwa albaqi hada huwa albaqi waidaa danantum falaa tuxaqiquu haddaad wax malaysaanna dhab ha ka dhigina xadiidka awaansdama mariya xadiidku wuxuu ka soo bilowda idaa danantum falaa tuxaqiquu waidaa xasadtum falaa tabquu waidaa taطayartum famduu calaa rabbikum tawakkaluu sheekh albani baa ku takhriijiyay silsilada qaybta u dambaysa almujalad asaabic laga fiiriyo waxbaa uu ruuxu malayn marka malihiibuu dhab ka dhigi waan filahayaa dha waan malaynhayaa waa ila tahay meena hubaad leedahay maxaa jira wixii yaa qaaday hebel baa qaaday miyaad hubtaa mise waad malayn asagaa meesha yaa qaaday haddi asaga un wayaan ku leeyahay war shay shayna malo weeye shayna waa hubaal hawshu ha kuu ahaato wax la malaynhayo iyo wax hubaal ah soomaali warkeedu waxaa weye waxay maleeyaan he waa yaqiin yaqiin wey وxadيiث صحيixa أخرaجaه أحمد وأئمة الأربعة أهل السنن وصححه الترمذي والحاaكم وسكت عليه الذهبي waana xadيiث صحيixa وqول cabدالله بن مسعوud baa ka mida في التamاa'م uu ka yidhi qardhaasooyinka ama xirsiyada iyo watiwalati madiidada إنaha min الشhirki xadيiث marفuuca wey sida sawaabka ah in aruqa wtamaaima wtiwalata shirkun ba xadiidku ahaa in aruqa tufmooyinka ruuxa lagu tufo waa intaana nabigu kala tafsiirinin weeye laa ba'sa biruqa maa lam yakun fiihi shirkun baa yimidoo qaacid ah xadiidka cawf maalik fii muslim ad garanaysaan bayla tahay in aruqa wtamaaima jamcu tamiima xirsiyada iyo qardhaasaha weeye wtiwalati waliba inagu madiidan u naqaanaa madiidaynta waa nooc min waxaa kaloo bacdu ahlicilmi ku fasiraan bahalka aan dhihi jira inagu balaga balaga la dhihi jiray balag iyo madiida waa inoo kala tahay nimanka qurjaafka yaqaana way garanhayaan hawsha ila tahay balagu waxaa loo dhigaa dadkuu soo lulaa ninkii ruuxa maqani la waayey iyo dukaanka muxuu ahaay suuq waaye iyo hawlahaasaa laga lalmiya intii la waxeeyo nin saaxira loo dhigo mid suufi oo khuraafi ah oo reer koonfureeda hadda dukaamahan isli ka shaqaysta oo dhar cadcad qaba ayaa ka shaqaysta ororta ku kallaaha alaabtaasuu goynhaya dukaanku surahaya mushaarkiisana waa qaadanhaya hadda hor baan magaciisao saddexaan idiin sheegay hadda ku noqon maayo almuhim magacyaha daabaa laga kari la'yahay marka bal inta aan ku daayo watiwala kaas marka asagu balag baa la yidhahdaa marka la dhigo ee la waxeeyo ruuxa maqan loo dhigo waxaa lagu xidhi jiray dhigdhaxaadka guryaha miyiga rag yaqaana yaqaana waa in dhigdhaxaadka lagu laga soo lalmiyo hawlahaasaa jira amaa tiwaladu iyadoo madiidada ah waxaa loo dhigaa dumarka sixrulcafi wasarfi wey sixrulcafi wasarfi baa loo dhigaa islaan quruxsan oo ku diiday oo ay soomaali isku haysataad u tegi wadaad war gabadha qaajin waaye bal wadaadow hawsha fiiri dayrabigiisuu la soo bixi idaa aratay hawleedu la soo baxahaya ama dunbuu kugu tufi ama qoribuu wax kugu waxaynhayaa kadib wuxuu ku dhihi ama gacantu wax kuu marin salaan buu ku dhihi ama taabsii ama ushaba taabsii gabadha shalay ku huluufaysay ee sanka taagaysay ee ku cadhuufaysay oo kudordin baad arko sidii barayska kugu raacdayba way sixiran tahay warba uma hayso waa dambe shan do-ood iyo toddoba do-ood dhashay miirsan saddex beri ka hor baa halkan laygu weydiinayay gabadh xaaladda ay haysato marka waxaa weeye markaas dambe sixurka lagu baaliyoobaa markuu muddo shaqeeyo afartan beri saddex afartanaad u badnaan ee toddoba afartanaad bay sheegaan nimanka hawlahaas anigu saaxiir ma ihi laakiin waxbaan ka akhriyey ayib waxbaan ka akhriyey si baad iisoo fiirinaysaan ma ogtahay marka wuu baaliyoobaa marka waa in la cusboonayso waxaa la yidhaha sixri mujadad tajdiid baa la yidhahdaa marka markuu baaliyooba haddaan mid kale lagu celina gabadhi xoogow jawaankay ku xidhnayd baa ka dilaac indhaha u dilaacanka ninkan muxuu ahaa soo ninka colkaa way boodi markaasay miisan hadday wahaabiye helaana ulqiga ku akhriyaana haddee tagtayba oy qur-aan diin saaraanna tagtay suufiyadu inta badan qur-aankeeda shirku kuma kaco ee muxuu aha sixir kuma furmo waxaa weeyaan iyagaa mushrikiinabaade ah atiwala marka ma diiday soomaali u taqaanaa ma diido ma diidayn baa layihahdaa sixru taxbiibna way dhahaan asxaabu ulqiya sixru taxbiib baa layihahdaa tiwalo oo idinkaas ah innahaa min ashirki bimacnaa ninkii madiido dhiga ama qardhaasku muu noqonayaa hade mushrik buu noqon weeye shirki ama asqar ha ama akbar ha noqdo waa xadiid saxiix aad garanaysaan bay leetahay wuxuu ku yimaadaa fi sunan fi sunan buu ku yimaadaa in aruqa watamwatshirku waana xadiid saxiixa xadiid saxiixa weeye waa qow ibn cabbaas baa ka mid ah, ina alqawma ra'ee dadku yushrikuuna bikalbihi eygoodubay bay u shirigi yeelhayaanba ey dartiibabay shirki u galahayaan yaquuluuna waxay odhanhayaan kalbuna yaxrusna eygaana ilaalina eyga waardiga qabta ayaa mararka qaarkood lagu dhaxaya shirkul alfaa baa loo yaqaanaa maalan niman aan ey lahayn baa intay tuu ku soo dhacday dhici eygii baa markuu shanqadha maqlu wahwahwaha dhihi adigu kuu joogay tuugtii baa carari waagu markuu barya reer hebeloo argood in la bood furay oo ayagoo la dhacay aduguna eygu ku hor fadhiyo oo ku waardiyeeya baad soo tusi waxaad dhihi lowla haada alkalmu la ataana saariq eygan hadduusan xalay jiri lahayn walle waxbaa nagu bixi lahaa difaaci iyo ximaayada iyo xifdiga ilaahay yaa u tirisay ey ilka dhaadheer baad u tirisay yaquulu waxau dhahaya kalbuna yaxrusuna walowlaa kalbuna hadduusan eyga annagu jirin lahaynna la suriqna ama la saraqana wuu naxadi lahaa ninkii tuugga ahaa aarka ibn abi xaatim baa soo saara min ariiqi shabiib ibn bishr waa nin daciifa ah, sida xooga badan waa aar daciif ah laakiin duruq badan ayuu ku yimaadaa fii tafsiir ibni kaiir marka la marayo falaa tajcalu lilaahi andaada waantum taclamuuna aayaddaa ka akhri hoosteeda aahaar sugan baa ka sugan ibn cabaas oo ibn abi xaatim iyo khayrkiiba ay wariyaan aarku marka ibn cabaas waa ka sugan yahay laakiin lafdigan ضacfi baa ku jira waa min riwaayati shabiib ibn bashirin الضaciif can cikrimata mawla bn cabaas can ibn cabaas ama aarku ibn cabaas waa ka sugan yahay sheekhu wuxuu yihi fahadihi arbacaة anwaac min alxadiiثi qad kaana الnaasu fiiha calى arbacati asnaafi min التa'wiil axaadiistaani nin walba asalkii uu masalaة اliimaan ka qaatay iyo meeshuu ka fadhiistay ayuu la marahaya oo awilhaya فhadiه aربcaة أنواac waa aفar nooc min اxadiiث xadيث nab ka mida waa aفar طariiq takفiir iyo تashriiك iyo barاءo iyo nafy الإimaan afartaa nooc qad kaana الnaasu فيha dadku waxay ahaayeen bul calى arbacati asnaaf afar kooxood bay noqdeen oo min التأwiil ay min التafsiir xadiista daahirkeeda afar qaab baa loo awilaa tawiilka salafkaana u fiican axaadiistoo dhanna isku hal mid inaysan maraynin baynu tilmaami doonaa sheekh isagu wuxuu rabaa inuu badankeed isku meel mariyo fa طaa'ifatun koox waxay tidhi kufriga aynu soo marro dhan min albidaaya ila الnihaaya albaraa'atu iyo shirkiga la sheegay ee riyaha kufriga la soo sheegay ee meelo badan ku yimid nafyuliimaan kulli waa maxay waa kufru nicma tadhab waxay ku tegaysaa buuhi ilaa kufri nicma axaadiista dhan waxay ku awalaysaa kufru nicma waa abaal abaalxoorid iyo jasaarnimo iyo abaalgudid la'aan alla aan loo abaalgudin haddii ilaahay iimaan iyo caqli ku siiyey waxaa abaalgud ku ahaa inaad ilaahay aadan caasiin oo ilaahay amarkiisa aad fuliso marba haddaad macaasi iyo fisqiyo xumaan ku dhacday waxaad ka dhigan tahay nin jasaar ah oo abaallaawo ah oo nicmada ilahay aan ka mahadnaqaynin kufru nicma kaas wey sidaasay kooxdheheen wa aaniyatun daa'ifo labaadi taxmiluha waxay ku xambaari axaadiistaas cala ataqliidi waatarhiibi waa goodi iyo handadaad weeye mooyeene xaqiiqa maahay leeyihiin bimacnaa waa hadal lagu xeeldheeraaday mubaalaqa ku jirta ka badbadin baa ku jirta wey waa hadal adag tawiilka asaga imaamkuna uu ku fogaan doonaa wuuu ku dhigadhegayso waaa'ifatun taxmilu axaadiista waxay ku xambaari cala takliidi adkayn lagu adkeeye saaxibkeedii lagu adkeeye iyo watariibi cabsiin iyo bajin bay ku ambaaraysa bimacnaa waa maxay dembigu waciid uusan lahayn oo ka badan baa la saarahaya maxaana loo saarahaya si looga cararo waa adoo yidhahda mobilkan ha taabanin bimacnaa ninku nin mobayl yaqaaname waxaad ka baqan inuu kaa farfareeyo uu meel wadnaha ku dhufto uu kaa hadleeyo markaas waxaa tira mobaylka ha taabanne haddaad taabato wuu kugu qarxaaya wuu kugu qarxayaa mubaalaqo wey maxaad u tiri laakiin takliidan calaa allaa yamasa wa tarhiiban inuu u dhowaado darteed haadaa macnaha takliidka ay oga jeedaan iyo tarhiibka waa sida waa macno foolxun waxaa ka soo bixi nebi maxamed oo macsuuma iyo rabbigii soo diray oo khaaliqii addoommada ah ayaa waxay xadka shayga dhaafinayaan oy bunbuuninayaan ka badbadin bay la imanayaan waana waa maxay hawshaasi waa durid ilaahay cilmigiisii iyo waxyigiisii iyo diinka la duro waan lagu gaaloobahaya halis wey min xayu laa yadri ruuxu halis wey hadduu saa wax u fahansan yahay in culummadu ay dhan waa kufri waan gaari doonaa insha allahu tacaala waaliatu daa'ifo labaadi saddexaadi tajcaluhaa waxay ka dhigi axaadiistaas o dhan kufra ahli riddati qole waxay dhan waaba kufri nimanka hore ee kufru nicma ku fasiray waad ku arkaysaa murji'ada xataa waxaad ku arkaysaa muctasilada baad ku arkaysaa qaybo ka mida oo labadaasba way wadaagaan kan dambe laakiin ta'wiilka saddexaadee labaadee ah in lagu xambaaro waciidka calى sabiili التakhliidi واlmubaalagati والtanfiiri والzajri والtarhiib waa madhab اlmurja'ati iطlaaqan ayagaa iska leh murja'a dhaqankaa leh waa tafsiirkoodii iyo ta'wiilkoodii nimaan murji ahayn ama murji aan ku kadsoominna ku arki maysid nin murji ah ama murjia ay culum u noqdoon ay dageen marka qafl saalixiinna warkooda ku qaatay unbaa warkaa la yimaada kan saddexaad tajcaluhaa kufra ahli riddatinada waa khawaarij iyo muctasilo ilaa ninkii dembi ku dhaca khawaarij maxay qabaan marka kufru nicma waxaa ka wada socda muctasile iyo murjico alxamlu cala ataqliidi waatariib waxaa iska leh khusuusan murjico kan dambe saddexaad waxaa iska leh khusuusan waciidiyo oo khawaarij iyo raggii la halmaalo ah wa raabicatun koox afraad